inuu jecel yahay lagu garanaya maxaa ka mid ah wa qaala tacaala ilaahay baa ka hadlay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faاttabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim qul waxaa dhahdaa nebi muxamedow in kuntum haddaa tihiin tuxibuuna allaha kuwa ilaahay jecel dhab ma idinka tahay inaad ilaahay jeceshihiin haa calaamooyinka ilaahay inaad jeceshihiin daliilka u ah midda ugu horaysa waxa weeye fattabicuunii nebigayga raaca haddaad nebiga raacdaan ood raadkiisii raacdaan ood akhlaaqdiisii yeelataan yuxbibkum ullahu ilaahay baa idin jeclaanaya hadduu ilaahay idin jeclaadana waa wayakfir waa idiin dhaafayaa lakum idinka dunuubakum dembigiinnu ilaahay idiin dhaafayaa wixii dunuub iyo macaasi aad lahaydeen oo dhan ilaahay waa idiin dhaafaya maxaa yeele ilahay waa idin jecel yahay wey wallaahu ilaahayna hafuurun allihii dembi dhaaf badana ahaa weeyaan ilahay dembiga waa dhaafaa raxiimun waana mid naxariista marka aayaddaasi qolooyinkii sheeganaya inay ilaahay jecel yihiin subxaanah wa tacaala ayaa imtixaan ay tahay la marinayo dhab ma kaa tahay jacaylka ilaahay oo ilaahay ma jeceshahay subxaanah wa tacaala haa haddaad ilaahay jeceshahay nebiga raac salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maya waxani waa iska sunno oo ma raba inaan sameeyo ilaahay ma jeclid haddaba haddaad nebiga calayhi salaatu wasalaam raadkiisii ku taagan tahay tallaabada meeshuu dhigay aad dhigayso meeshuu qaadayna aad qaadayso ilahay waa ku jecel yahay markaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinih yaa ayuha aladiina aamanuu warhoy dadka mu'miniinta oo iimaanka lahow dhegaysta ilaahay baa idinla hadlaya dhegaysta weeyaan dhagaha u raariciya maxaana la odhanayaa man yartada mankii yartada laabta oo minkum idinkaydin ka mid a ah, can diinihi diintiisa ka laabta qof allaaliya qofka idinka mid ahee diintiisa ka laabta ilaahay miyuu u baahan yahay maya waxa dhulka joogoo dhan hadday gaaloobaan ilaahay uma baahno subxaana wa tacaala hadday wada rumeeyaanna ilaahay waxba u tari maayaan oo xadiiث اlqudsigii buu rabbi ku sheegay subxaanaه wa tacala fi صaxiixi muslim can abi dar radi allahu tacala canhu arضاه ya cibaadii low ana awalkm waakhirukum wainsukum wajinkum kanuu clى atqى qalbi rajuli waaxidi minkum ma zaada dalika fi mulki shaya haddii dhammaantiinna jin iyo insi ka u horreeya ka u dambeeya kulligiina aad yeelataan ka idinkugu taqwada badan qalbigiisa mulkigayga waxba u kordhin mayso haddaad intiina isu wada tagtaan ood yeelataan calى afjari qalbi rajuli waaxidi minkum ma naqasa dalika min mulki shaya kulligiinna haddaad yeelataan ka idinkugu faajirsan qalbigiisa fircawn oo miiran iyo ibliis oo miiran aad noqotaan kulligiinnaba mulkigayga waxay ka nusqaaminaysaa malag bu alla yidhi subxaana wa tacaala abadan marka war dad yahow mu'miniinta ahow man qofkii yartadda laabtaa oo minkum idinka idinka mida can diinihi diintiisii ka laabta fasawfa yati allaahu ilaahay waa la iman doonaa fasawfa dibdan baa yati allaahu ilaahay oo la imanaya biqowmin dad bedelkaaga ilaahay waa keenaya booskaa ka baxday ogow cidlo ahaan maayo islaamka adu umbaa baxay mooyaane naftaada islaamnimo eh, la'aan ay kugu dhacaysa diin la'aan kugu dhacaysaa mooyaane booskaagii qola buuxinayso ilaahay keenaya subxaana wa tacaala fasawfa yaأti illaahu ilaahay waa keensanayaa biqowmin dad yuxibuhum uu jecel yahay wayuxibuunahu iyagana ilaahay jecel adillatin u dhaga nugul u garab raaricinaya cala almu'miniina mu'miniinta acizatin ku ad adag cala alkaafiriina gaaladii yujaahiduuna dagaalamaya fii sabiili illaahi waddada alle ku dagaalamaya oo walaa yakhaafuuna aan baqanaynin lawmata laa'imin mid dagaal badan dagaalkii aan ka baqanaynin dalika arinkaa la soo sheegay fadlullahi ilaahay fadligiisa weeyaan yu'tiihi ilaahay waa siinayaa man qof allaaliya qofkii yashaau uu doono wallaahu ilaahayna waasicun waa alle fadligiisu waasic yahay oo caliimun cilmi badana ah marka haddaad tagtaan qoluu ilaahay keensanayaa qoladaa tilmaanteeda maxay tahay calaamooyinkooda maxay tahay yuxibuhum wayuxibuunah yuxibuhum ilaahay waa jecel yahay wayuxibuunahu iyagana ilaahay bay jecel yihiin وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم rasuulka all wuxuu yidhi salawaaت الlah وسلام عليه إن الlaha تaعالى qاal ilaahay wuxuu yidhi waa xadiiث الqudsi weeyaan marka alle muxuu dhahay subxaanaه وتaعaalى man caada lii waliya faqad aadanth bاlxرb man caada lii qofkii aniga igala dagaalama qofkii la dagaalama man caada qofkii la dagaalama lii aniga xaggayga waliyan min wliyaai weli ka mida ilaahay awliyadiisa qofkii la dagaalama faqad aadantuhu kaa awliyadayda la dagaalamay waxaan ogeysiinayaa bilxarbi dagaal qofka aniga awliyadayda igala dagaalamaa ee iyagii la diriraa ilahay wuxuu yidhi anna waa la diriraya kaa isaga marka wa ayo awliyada ilaahay waa su'aal ilaahay baa qur'aankiisa inoogu sheegay subxaana wa tacaala fii suurati yuunus oo rabbi wuxuu odhanayay alaa ina awliyaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun labada calaamaa loo xiray qofka awliyada ilaahay waxaa lagu garanayaa aliimaan alkaamil alraasikh iyo taqwa allahi jala wacala iimaan iyo taqwa ayuu leeyahay aladiina aamanuu wakanuu yattaquun oo hadduu ilaahay ka cabsanayana waxa ilaahay ka reebay waa ka fogaanayaa waxa ilaahay faray waa la imanaya waxa ilaahay nacay waa nacaya waxa ilaahay jecel yahay waa jecel yahay waa qof sidaas ah weyaan awliyada ilaahay marka wax layska sheegta ma aha waynoo iman doontaa faqad aadantu haddaba qofka sidaas qofka la diriray ilaahay wuxuu leeyahay anigaaba ogeysiinaya lafdi kale xadiidka ku soo arooray wuxuu odhanayay faqad aclantuhu faqad baarastuhu labada waa isku macno wey saddexdeerayba faqad aclantuhu waxaan ogeysiinayaa aadantuhu waxaan ogeysiinayaa baarastuhu waxaan ugu soo bambaxayaa wey bilxarbi dagaal wamaa taqaraba ilaya aniga iima soo dhowaado aniga xaggayga wamaa taqaraba iiguma soo dhowaado ilaya xaggayga cabdii addoonkayga addoonku hadduu soo islaamo hal darajuu ilaahay u dhowaaday laakiin islaamnimadii waa lagu wada siman yahaye ilaahay maxaa loogu sii kala dhow yahay jaa waala allana loo kala dhow jaa waala maxaa loogu kala dhow yahay ilaahay marka waxa loogu kala dhow yahay allah inoo sheegaya dhegayso wamaa taqaraba ilaya cabdii aniga addoonkayga iguma soo dhowaado bishayin wax iguma soo dhowaado axaba ilaya aan ka jeclahay mima iftaradtuhu calayhi waxaan ku farad yeelay oo adoonka ilaahay subxaana wa tacaala waajibkii uu faray la imanaya oo adoon ilaahay jecel yahay ilaahay buu u dhowaaday haddii labadii qof ay markaa waajibkii ilaahay wadala eh, imanayaan salaaddii tukanayaanoo soonkii la imanayaanoo zakadii bixinayaanoo soo xajiyaan beytkii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay faray ay la imanayaan wuxuu ilaahay ka reebay ka fogaanayaan xaaraam oo dhan ka fogaanayaan xalaashii la imanayaan ilaahay say ugu sii kala dhow yihiin marka wmaa yazaalu cabdii ilaahay baa inoo sheegaya wamaa yazaalu cabdii addoonkayga ka zuuli maayo yataqarabu ilaya inuu aniga iigu soo dhowaanayo binnawaafili sunnooyinkii xataa uxibahu ama axibahu ilaa aan ka jeclaado sunnooyinkii marka qofkan qofka kale intuu ka sunna badan yahay ilahay waa oga dhow yahay subxaana wa tacaala ilahay agtiina waa looga kalgacayl badan yahay soonkii waajibka soon sunnuu raaciyey salaadii waajibkeed rawaatibteedii buu raaciyey habeenkii buu soo kacay duxadii buu tukaday addoonka ilahay agtiisa waa laga jecelyahay ilaahay waa jecel yahay subxaana wa tacaala sunnooyinkiibuu sii badiyo sii badiyey zakadii hadduu bixiye waajibka ahayd sadaqadii buu la yimid wahaakada qofkaasi ilaahay waa jecel yahay xataa uh, uxiba faida axbabtuhu marka hadduu ilaahay addoonka jeclaado maxaa dhacaya rabbi wuxuu yidhi faida axbabtu haddaan jeclaado kuntu waxaan noqdaa samcahu maqalkiisa alladii maqalkaasoo yasmacu bihi wax uu ku maqlayayba addoonka dhegtiisii wax ku maqlaya ilaahay baa noqonayo macnuhu waa maxay wax ilaahay raalli ka yahay mooye wax kalema maqlayo waxaan ilaahay nacay oo dhan dheg u raaricin maayo wuxuunan ilaahay jeclayn jeclaan maayo dhegihiisu ma jeclaanayaan qalbigiisa ma jeclaanayo naftiisii ma jeclaanayso marka dhegihiisa wixii ay maqlayeen baan noqdaa buu alla yidhi samcahu maqalkiisii baan noqdaa alladii maqalkaasoo yasmacu bihi uu wax ku maqlayey wa basarahu araggiisii baan noqdaa alladii araggaasoo yubsiru bihi wax uu ku arkayey wa yadahu gacantiisii baan noqdaa buu rabbi yidhi allatii taasoo yabtishu biha wax uu ku qabsanayey wa rijlahu lugtiisii baan noqdaa allatii lugtaasoo yamshi biha uu ku soconayey intaba anaa ilaalinaya addoonkaas ilaahay baa ilaashanaya marka waa addoon ilaahay leeyahay waa addoon ilaahay subxaana wa uu jecel yahay dhagihiisu ilaalinaya indhihiisu ilaalinaya wax ilaahay ka xaraam yeele ma eegayo jala wacala gacmihiisibaa ilaahay ilaalinaya wuxuunan ilaahay raalli kahayn u taagi maayo lugihiisibaa ilaahay ilaalinaya meel ilaahay raalli ka yahay mooyo meel kale u socon maayo walain sa'alanii markaa wain sa'alanii walain sa'alanii labada lafdiba way soo aroortee walain sa'alanii hadduu wax i weydiisto buu rabbi yidhi uciyanah la uciyanna waa siinayaa bimujarad ilaahay uu weydiistay ilaahay waa siinaya wuxuu rabo walain istacaadanii hadduu i magangelyo weydiisto la uciidanah waa magangelinayaa rawaahu اlbukhaariyu xadiidka bukhaari baa warinaya macnaa aadantuhu waxa weye aclamtuhu bianii muxaaribun lah waxaan ogeysiinayaa inaan anigu la dagaalamayo qowluhu istacaadanii uu yidhina ru'ya bilbaa'i baa la wariyaa sidoo kale wa ru'ya binuunina waa la wariyaa istacaadanii iyo istacaada bi hadduu aniga imagangelyo weysaas inay tahay labada macnoba waa isku macno wey markaa marka wuxuu noo tilmaamaya xadiidkuna waxay tahay see ilaahay kugu jeclaan karaa oo ah in ilaahay waajibkii haddaad la timid ilaahay darajaad u dhowaatay kulamaa sunno aad la timaadana ilahay waad usii dhowaanaysaa subxaana wa tacaala laakiin ogow shaydaankuna booskaasuu kuu istaagayaa in ilaahay ku jeclaado adigunaad ilaahay jeclaata ma jecla shaydaan wax allaal wuxuu ilaahay kaaga fogayn karana waa samaynayaa wuxuu kaa cajisgelinayaa oo kaa walwalgelinaya oo kaa walbahaargelinaya oo kaa dhibgelinaya wax allaal wixii ilaahay kuu dhoweynayo sunnooyinka ah markaasaa qofkii waxaad arkaysaa isagoo ka cararaya ka cajazaya inuu la yimaado wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra wey radi allahu tacaala canh can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaal alla wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi salawaat ullah wasalaamu calayh nebiga inoo sheegaya salawaat ullah wasalaamu caleyh hadduu ilaahay qofka jeclaado xata uxiba faida kuntu samcahu aladii yasmacu bihi waa soo aragnay hadduu ilaahay jeclaado qofka indhihiisii iyo dhagihiisii iyo gacantiisii iyo lugtiisii iyo kulliba jirkiiso dhan ilahay baa ilaalinaya intaa miyaa keliya maya intaa keliya maaha xadiidkan wuxuu noo faa'iideeyey marka dhowr ida axaba allahu tacaala alcabda idaa axaba allahu hadduu ilaahay jeclaado tacaala sare ahaaye alcabda addoonka naadaa jibriil intaa keliya ma ahe ilaahay wuxuu u dhawaaqaa jibriil maxaa lagu dhahaa jibriil baa lala hadlaayo waxaa la yidhaahdaa ina allaha tacaala yuxibu fulaanan ilaahay sare ahaaye wuxuu jeclaaday hebel ama heblaayo magaciisaa la tilmaamaya hebel hebel ah ilaahay baa jecel ee fa axibaha adna jeclow baa la dhahaa amar baa la siiyaa hadduuba ilaahay jeclaaday jibriil amar baa ku filan jibriilow hebel ilaahay baa jecele adiguna waa inaad jeclaataa fa jibriil marka jibriilna waa jeclaadaa fa fii ahli اsamaa jibriil waa malagga samadoo dhan isagu mas-uulka ka ahe malaa'igtii kale oo dhan ayuu u dhawaaqaa marka inaan waxyiga ilahay isagaa mas-uul looga dhigay jibriil haddii ilaahay amarkaa uu siiyey isaguna malaa'igtii kaleu farayaa wuxuu dhahaa ina allaha yuxibu fulaanan hebel ilaahay waa jecel yahay ee fa axibbuhu idinna jeclaada fayuxibuhu ahlu samaa waxaa jeclaada samada ehelkeedii oo dhan malaa'igtii sare oo dhan baa jeclaanaysa uma yuudacu dabadeedna waa loo soo dejiyaa lahu addoonkaa isaga ah alqabuula aqbalitaankiibaa loo soo dejiyaa fi lardi jacaylka isaga aqbalitaankiisiibaa dhulka loo soo dejiyaa addoommada ilaahay muminiinto dhan baa jeclaanaya addoommada ilaahay muminiinta ayaa jeclaanaya marka marka la leeyahay dadkiibaa jeclaanaya ma aha kaafiriintii kuma jiraan waxaa laga hadlaya waa muminiinta ilaahay rumaysnayd subxaana wa tacaala waa dadkii ilaahay garanayay dadka ilaahay garanaya muttafaqu calayh wa fii riwaayati limuslimi waxaa ku soo arooray qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi in allaha tacaala alle sare ahaaye idaa axaba hadduu jeclaado cabdan addoon uu jeclaado daca jibriil jibriil buu u dhawaaqaa faqaala markaasuu rabbi wuxuu ku yidhaahdaa jibriil inii uxibu fulaanan jibriilow anigu hebel waan jeclahay ee faaxibhu adiguna jeclow faaxbibhu adiguna jeclow fayuxibuhu jibriil waa jeclaadaa marka uma yunaada fi samaa samadii baa loo dhawaaqa fayaquulu markaasuu wuxuu yidhaahdaa jibriil ina allaha yuxibu fulanan jibriil baa dhawaaqaya malaa'igtii samada sare oo dhan mala ulacla oo dhan buu u dhawaaqayaa markaasuu wuxuu ku odhanayaa ina allaha yuxibu fulaanan ilaahay hebel waa jecel yahay faaxibuuhu idinna jeclaada fayuxibuhu waxaa jeclaanaya ahlu اsamaa samada ehelkeedii oo dhan baa jeclaanaya uma yuudacu lahu اlqabuula addoonkaa isagaa qabuulkiisiibaa ilaahay u soo dejiyaa jacaylkiisiibaa ilaahay u soo dejiyaa fi lardi dhulka dhulkaa loo soo dejiyaa haddii ilaahay qof uu nacana maxay noqonaysaa marka waa cagsigeeda weeye waa kan waida abqad allahu cabdan hadduu ilaahay qof naco maxaa lagu nacayaa waxa lagu nacayo horta waajib lama yimaado sunnana lama yimaado ilaahayna waa ka fogyahay qalbigiisa qalbiga ilaahay ugu fog waa kan ugu dikriga yar wey qalbi walba inta uu dikriga ilaahay ku yaryahay ilahay waa ka fogya jala wacala qalbi lqaasiga ayaa ilaahay ugu fog subxaanah wa tacaala qalbiga engegan ee khayroo dhan ka engegan ee wax dikriga ilaahay uunan ku soo dhacaynin een ilaahay xusaynin kaasaa loola jeedaa kaaway kan ilaahay necab yahay marka waida abqada cabdan hadduu ilaahay addoon naco dacaa jibriilun jibriil baa ilaahay u dhawaaqaa fayaquulu wuxuu ku dhahaa ilaahay inii ubqidu fulaanan hebel waa nacay ee faabqidhu adna u caro oo nac baa la dhahaa fayubqidhu jibriilun jibriil baa naca uma yunaadii dabadeed jibriil wuxuu u dhawaaqaa fii ahli samaa'i samada ehelkeedoo dhan buu u dhawaaqayaa isagoo ku odhanaya ina allaha yubqidu fulaanan hebel ilaahay baa nacay ee faabqiduhu mala'u laclaa dhammaantooda inay nacaan baa la amraa iyagana iyagana way nacayaan uma yuudacu lahu lbuqdaa baqda'a caradii baa loo soo dejiyaa fi lardi dhulkii oo waxaa nacaya addoommadii ilahay muminiinta ahaa o dhan ma hebel haa war naga daabaa la leeyahay ma hebel haa war naga dhaaf hatii isagoon wax dembi uu ka galay aysan jirin maxaa yeele xaggii sare oo dhan baa laga soo nacay wa can caaishata marka qofka inuu is ilaaliyo wey وعن cائشhaة رضي الله تعالى عنها أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم bacث رجuلا على سرية qofka inuu ilaahay jeclaado subxaanaه وتaعالى jeclaado wax allaale wixii ilaahay u dhoweynaya ilahay subxaanaه وتaعالى dikrigiisa jeclaado calaamooyinka ilaahay ku jeclaanaya qofkay ka mid tahay qur'aanka ma jeceshahay haa ilahay waa ku jecel yahay maxaa yeele waa kalaamkiisi suurtagal waxaanan ahayn kalaam ullah inaad jeceshahay ilahay kalaamkiisii subxaanaه وتaعaalى ilaahayna uu ku naco maya suurtagal maaha ilaahay kalaamkiisa haddaad jeceshahay ilaahayna waa ku jecel yahay nebiga allaad jeceshahay wuxuu sameeyey baad jeceshahay sunnadiisii baad jeceshahay raadkiisii baad jeceshahay ilaahayna waa ku jecel yahay subxaana wa tacaala xadiidkan aynu aragna marka wacan caaishata radi allahu tacaala canha ana rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam bacaa rasuulka alla waa diray rajulan nin buu diray calaa sariyatin ciidamo ayuu u dhiibay calaa sariyatin ciidamo ayaa mas-uul looga dhigay sariyada waxaa la yidhaahdaa ciidanka oo culimmadu markay macnaynayaan uusan nebiga la soconin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee meel aaday ee hawl inay soo fuliyaan loo diray wey qof baa mas-uul looga dhigaa fa kaana yaqra'u marka qofka mas-uulka looga dhigay isagaana salaaddii tujinaya isagaa mas-uul ah isagaa dagaal gelinaya isagaa wax walba mas-uulka ah marka fa kaana yaqra'u salaadda markuu tujinayo wuxuu ahaa mid akhriya liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu akhrin jiray fii salaatihim markii salaadda uu tujinayo qur'aanka uu ahriyo faatixadii hadduu ahriyo suurad kale ahriyo fayakhtimu wuxuu ku khatimaya wax allaala wuxuu akhriyaba biqul huwa allahu axad suurad kaleu ahriya qul wallow ku khatimaa faatixadii buu ahriya qul wallow ahriya maba dhaafaba falamaa rajacuu markay soo laabteen dakaruu dalika arrinkiibay u sheegeen lirasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam waxay yidhahdeen nicma arajul ninkanaad mas-uulka nooga dhigtay waa nin aad iyo aad u qiimi badan laakiin calaamad baanu ku aragnay aanan weligeen arag dad kale qof kale aanan ku arag oo maxay tahay salaadda hadduu na tujinayaba suurad allaaliya wuxuu akhriyaba qulwalaan haddana kama daayo ama waa keligeed faatixada wixii ka dambeeya ama suurad walbuu akhriya iyaduu ka dambaysiinaya faqaala nebiga wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh salluuhu liأyi shayin weydiiya oo muxuu u samaynayaa yasnacu dalika arrinkaa u samaynaya saluuhu weydiya liأyi shayin maxay buu yasnacu dalika arrinkaa u samaynayaa riwaayad kale jirto iyadu waxay odhanaysay way weydiiyeenoo waxay ku dhaheen niyahow qur'aan kale ma garanaysid miya adigu sidaadaba markaasuu wuxuu yidhi anigu sidanaan idiin tujinaya haddaad rabtaan qof kalead keensanaysaan idin tujiya markaasay yareen may adaan noo mas-uul ah nebiga aduu noo kaasoo dhiibe nebiga khilaafi mayna nawad sidii markay hawshii u soo dhammaatay nebigay u sheegeen marka calayh salaatu wasalaam nebigana wuxuu ku yidhi bax weydiiya isaga isagaa yaqaane wuxuu u sameeye fa qaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saluuhu weydiiya liayi shayin maxaybuu yasnacu dalika arrinkaa u samaynaya fasa'luuhu waa weydiiyeen faqaala wuxuu yidhi suuraddaa waan jeclahay liannaha maxaa yeelay sifaturaxmaani weeyaan waxay ka warramaysa dhammaanteedaba waa ikhlaasullahi jala wacala ilaahay ikhlaaskiisa iyo diintii alle subxaana wa tacaala sifaadkiisii iyo tilmaamihii ilaahay ilaahay bay noo tilmaamaysaa jala wacala fa ana uxibu aniguna waxaan jeclahay an aqra'a biha inaan iyada akhriyaan jeclahay nebiga loo sheego waxaa la yidhi ninkii weydiinay saasuuna nagu yidhi faqaala rasuulu llahi sal allahu aleh wasalam marka rasuulka calayhi wuxuu ku yidhi akhbiruuhu idinna u sheega ana allaha ilaahay yuxibuhu inuu jecel isagana ilaahay baaba jeclaadayba suuradan sooma jeclaha soo ilaahay subxaana watacaala kalaamkiisii ma jeclo sifaatka alle ma jeclo ilahay dikrigiisa ma jeclaha ilaahay baa jecel isagana muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya baabu taxdiiri wuxuu u baab yahay digitaan la isaga digayo min iidaa'i saalixiina dadka wan wanaagsanee saalixiinta in la dhibo waاdacafati wاlmasaakiin dadka dacafada iyo masaakiinta oo la dhibo in la isaga digayo masaakiinta in la dhibo waa la isaga digay diinta ilaahay waa nooga digtay subxaana wa tacaala ilahay waa inooga digay wax badan in la dhibo dadka muminiinta ee masaakiinta ah dadka saalixiinta ah in la dhibo maxaa yeelay ilahay dhibkiisa weeye subxaana wa tacaala wqaal allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wladiina yuduuna almuminiina wlmuminaat wladiina kuwa yuduuna dhibayaan almuminiina muminiinta dhibaya wlmuminaati kuwa muminaadka dhibaya maxay ku dhibayaan bigayri ma waxay kasbadeen hayrkiibay ku dhibayaan kuwa sidaas yeelaya faqad ixtamaluu way xambaareen buhtaanan been abuurad wa iman iyo dembi mubiinan cad bay xambaareen dembi weyn bay xambaareenoo cad ilahi agtii subxaana wa tacaala been abuurad bay xambaareen marka qof allaaliyo qofkii mu'min dhibaba waa soo gelaya meesha qaala allahu tacaala dhibkaasina ha noqdo gacan ha noqdo carab ha noqdo wax kale waa soo gelaya qaala allahu tacaala marka iska ilaali qof mumina inaad ku dhibtid carabkaaga ama gacantaada oo aad soo geshid faqad iktasabuu alla uu yidhi subxaana wa tacaala faqad ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiina wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi faama alyatiima falaa taqhar faama alyatiima waa dacafadii wey masaakiintii faama alyatiima agoonkii falaa taqhar ha gulguulin wa ama saa'ilaka wax ku weydiistayna falaa tanhar ha dhibin baa la yidhi yani hadaad waxaysana si haddii kalena hadal wanaagsan kula hadal waxaa la diidayaa in eh, indhaha loo guduudiyo iyo in hadal aan laaiq ahayn meeshii lagula hadlo soo xoog ma lihid iyo waabad shaqaysan kartaa maxaa u tuugsanaysaa iyo ama alaxaadiiu fakaiiratu minha axaadiitu waa tiro badan yihiin minha waxaa ka mida xadiikii abu hureyre radi allahu tacaala canhu fi lbaabi noogu soo hormaray baabkii qabla hada kan ka horeeyey ee ahaa man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb qof saalixiinta ka mid a ama dadka musaliinta ka mida ah haddaad dhibto ilahay baa kula dagaalamaya isilaali hadduu ilaahay kula dagaalamayana dhibkeeday leedahay wa minha waxaa ka mid a ah xadiiu sacd bni abi waqaas radi allahu tacaala canh assaabiqi soo hormaray fii baabi mulaafati alyatiim ku soo hormaray in loo naxariisto loo dhimriya yatiimka qowluhu sal اllahu alay waslm nebiga hadalkii uu yiri weeyaan iyo yaa abaa bakr lain kunta aqdabtahum abuu bakarow haddaad qoladaa carogelisay laqad aqdabta waad caragelisay rabbaka rabbiga waa xadiidkii dheeraa aynu soo maraynay ee abubakr sidiiq nimankii quraysheed ee abu sufyaan iyo raggii la midka ahaa markii la arkay ee bilaal iyo raggii ku jiray arkeen ay yidhaahdeen wallahi ma ahadat suyuuf allah ma akhadaha min cadow illah wallaahi seeftii ilaahay maynan qaadan booskii looga baahnaa cadowga ilaahay kan baaba noo nool maanta warma odaygii qoreysheed iyo sayidkoodii baad sidaa ku leedihiin intaa hadduu yidhi abubakar intiibuu nebiga u sheegay salawaatu wasalaamu caleyh nebiguna salawaatu wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi abubakar ugu jawaabay yaa abaa bakar in kunta haddaad tahay akhdabtahu mid iyaga carageliyey laqad akhdabta waad caragelisay rabbaka rabbiga baad caragelisay wa can jundub ibni cabdillaahi radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh waalih waslm rasuulka alla wuxuu yiri man salaa salaata subxi dhegaysa hadaba man salaa qofka tukaday salaata subxi salaada subax qof allaaliyo qofkii tukaday salaada subax fa huwa fii dimat اllah ilahay dimadiisa magantiisu ahaaday hadduu qof soo cararo adiga magantaada galo qofka magantaada la baxa maxaa u malaynaysaa dagaal maniga qof magantayda soo galay baad la bixi karaysaa maya ihaano weeyaan waa lagu ihaanaystay inaadan waxba ahayn oo waba qofna aadan ka celin karaynin ayay daliil u tahay adigoo weliba madax ah xoogna isbidaya haddii qof gadaashaadii lagala baxo ka waran marka waa ihaano weyn bay kuu tahay marka haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay xadiidkanayto clى lisaani nabiyihi muxamedi sal اlه alay slam noogu sheegaya man صalىa صalaaة الصubxi qofka salaada subax tukadaa fa huwa fii dimat illaahi maganta ilahay buu ku jiraa salaad subax ma tukata maganta ilahay baad ku jirtaa ka waran haddaba qofka u bambaxa qof salaad subax tukaday ee dhib ula bambaxa ee dhibaato gaarsiiya ee dagaal la dagaalama qofka ah waa qof ilaahay magantiisii la baxay wey qofka ilaahay magantiisa la baxana ilahay baa toos oola dagaalamaya jala wacala markuu qof salaad subax tukaday weligaa iska ilaali qof salaad subax tukaday haddaad la dagaalanto ilahay baa kula dagaalamaya jala wacala man sallaa salaata subxi qof salaad subax tukaday man sallaa qofkii tukada salaata subxi fa huwa kaa isagaa fii dimmati ilaahay magantiisu ahaaday qofkaasi wuxuu ku jiraa ilaahay ammaanadiisii wuxuu ku jiraa ilaahay xifdintiisii wuxuu ku jiraa ilaahay dhowritaankiisii subxaana wa tacaala falaa yaطlubannakum allah war ilaahay yuunan idinka doonin min dimatii falaa yaطlubanakum min dimatihi bishayin ilaahay subxaana wa tacaala haka doonina magantiisa wax ahaaday haka doonina fainahu man qof allaaliyo qofkii yaطlubhu ilaahay magantiisa doona yaطlubhu raadiya min dimatihi bishayin ilaahay magantiisa qofkii qofka doona ee raadiya ilaahay subxaana wa tacaala yudrikhu qofkaasi waa haleelaya waa soo qabanaya waa cadaabaya uma dabadeedna yakubuhu ilaahay waa ku ridayaa calaa wajhihi waji waji buu ugu ridayaa fii naari jahanama buu ilahay ugu ridayaa qofkii raadiya ilaahay magantiisa inuu la baxo ilaahay baa isna raadsanaya ilaa ilaahay uu qabto kadibna weji weji ugu rida naarta ilahay hadduu ku soo raadiyana subxaana wa tacaala ku waayi maayo jala wacala marka macnuhu waa maxay qof ilaahay salaadiisii tukaday ha isku dhibin weligaa ilaahay magantiisuu yahay maganta ilaahay weligaa qof markaa ha kala bixin baabu ijraa'i axkaami الnaasi calى الظaahiri wa saraa'iruhum ilى اllahi tacaala dadka markaa saalixiinta ah ama addoommada ilaahay subxaana wa tacaala in aad tiraahdo war ma hebel ha warkaasi waa munaafiqi nagada annagaan naqaana oo maxaa ku taqaana adiga ma qalbigiisaa dilaacisay maya baabu ijraa'i halkanuu marka sheekha inoogu baabeeye oo wuxuu yidhi ijraa'u waa in la ay ku dureersanayaan axkaamunaasi dadka axkaamtooda cala aahiri sida noo muuqata annaga wa saraa'iruhum qalbiyadooda iyo waxa laabtooda ahna ila allaahi tacaala ilahay baa iskale subxaana wa tacaala adiga laguma dirsanin waxa qalbigiisa ah ma munaafaqba ma faajirba adigu maxaa kaa galay masaajidka ma soo gelaya ma tukanaya ha intaa oga har haddaba gelin waa faajir waa munaafaq waa aalim yaa kuu baabu ijraa'i wuxuu u baab yahay ahaysiinta iyo ku dareerinta axkaam annaasi dadka axkaamtooda in lagu dareersiinayo cala ahaahir sida noo muuqatay annaga daahirka ah iyo wa sirtooda ila allahi tacaala in ilaahay loo daysanayo jala wacala maxaa yeele qalbigan anagu ma ogaan karayna waxaanu ognahay waa daahirka qalbigan ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacaala hadduu ilaahay yaqaanana ilahay baa la xisaabtamaya malag baan ogaan karaynin shaydaan iyo ibliis baanan ogaan karaynin bini aadam baan ogaan karaynin cid kaleanan ogaan karaynin wax qalbigaaga ah ilahay keliya ogaan kara subxaana wa tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala isagaa kugula xisaabtamaya waana tan ilaahay yidhi yowma tubla asaraa'ir waa qalbiga wixii sirta ahaa la muujin doono maxaa yeele qof kale og ma lah rabulciza jala wacala mooyaane qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain taabuu hadday toobad keenaan oo wa aqaamuu salaata salaadii oogaan oo waaatu zakaata zakadiina ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum wadadooda u daaya fakhalluu faraha ka qaada sabiilahum wadadooda intii muuqanaysayba annagana loo dirsaday toobadii ma la yimid haa salaaddii ma oogay haa zakadii ma bixiyey haa waa acmaal aahir wey acmaasha daahirka hadduu la yimid faraha ka qaada saraa'irtooda iyo qalbigooda ilaahay baa la xisaabtamaya adigu la xisaabtami maysid nebigu maxaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam lasta calayhim bimusaytir intaa wixii ka dambeeya qulubtooda ilahay baa iskale subxaana wa tacaala وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم قاala wuxuu yidhi rasuulka umirtu waa la ii faray an uqaatila الناasa dadka inaan la diriro gaaladii weeye xatىa yشhهaduu intay ka qirayaan an laa ilaaha ila اllah alla mooye alla kaloo xaq lagu caabuday inuusan jirin وأna muxamada ay ka qirayaan muxamedna inuu yahay rasuul الlah rasuulka alle inuu yahay oo wayuqiimu salaata salaada ay ka oogayaan wayu'tu zakaata zakadana ay ka bixinayaan faidaa facaluu dalika hadday sidaa yeelaan casamuu way dhowreen minii aniga xaggayga dimaa'uhum dhiigagoodii iyo wa amwaaluhum maalkoodiiba ila bixaq illaahi tacaala ilahay xaqiisa mooye hadday shahaadadii qiraan oy ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan rasuulu اllah yidhaahdaan salaadii ay tukadaan zakadii ay bixiyaan acmaashii daahirkaayd la yimaadaan aniga way iga ilaashadeen dhiigooda dhiiggiisa ma bannaana qofka isagaa xisaabtooduna alle xaggiisay ahaatay faida facaluu dalika hadday sidaa yeelaan faqad casamuu casamuu minii aniga way iga ilaashadeen dimaa'ahum dhiigagooda wa amwaalahum iyo maalkoodii ila bixaqi اlislaam oo macnaha xaq lislaam muxuu noqonayaa hadduu qofku qof dilo waa loo dilayaa hadduu tuug noqdo waxaadoo gacantaa laga goynaya markhaati la keeno hadduu zinaysto oo yahay qof muxsin aha waa la rajminaya xaqa islaamka wey taa annaga xaqeenna maaha dembigan uu galay islaamkaa ka fulinaya khamri buu cabay waa la karbaashaya wuxuu la yimid qadf almuxsanaat siddeetan karbaash baa lagu dhufanaya sida ilaahayna amray subxaana wa tacaala waa xaqa islaamka weeye wa xisaabuhum taa iyadaa xisaabteeduna ama xisaabtooduna cala allahi tacaala ilaahay dushiisay ahaatay kala xisaabtamaya waa ilahay annaga ma nihin muttafaqun calayh wa can abi cabdillaahi waxaa laga wariyey aariq bna ushaymaha radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi sal allahu alayh ali wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka alla oo odhanaya man qaala laa ilaaha ila allah qofka dhaha ereyga isaga ah laa keliya qofka dhaha man qaala qofka dhaha ku dhawaaqa yiraahda gaal ahaa laa ilaaha ila allah isla markaana wa kafara ku gaalooba bima yucbadu wax allaaliya wixii la caabudayay oo min duuni illahi ilaahay sukaydiisa ahaa oo asnaamtii ahaa oo awliyadii ilaahay la caabudayey ahaa oo shayaadiintii iyo balaayadii la caabudayey ahaa ku gaalooba ee yidhaahda qofaan ilaahay ahaynoo la caabudi karo ma laha xaruma kaasi waxaa xaaraam noqonaya qofka sidaa yidhi waxaa xaraam noqonaya maaluhu maalkiisa lama qaadan karayo lama taaban karayo lama dhici karayo walow qadiiba min araak cadayba ha noqday hadduu doone lama qaadan karo xaqiisa xoolihiisa in la taabto waa xaaraam wadamuhu dhiiggiisana waa la mid dhiiggiisana waa la mid cirdigiisana waa la mid dhiiggiisana lama daadin karayo walow dhibicba ha noqotee qofka laa ilaaha ila allah yidhi dhiiggiisa waa xaraam wax lagu bannaysan karaa wixii uu islaamnimada ku soo galay inuu ku diido ama iyadii sababteedii ay noo bannayso wa xisaabuhu cala allahi tacaala xisaabtiisuna ilahay dushiisay ahaatay rawaahu muslim macnaha meeshan waxa weeye qofku hadduu laa ilaaha ila allah yidhaahdo in laga haro oo aan la taabanin xisni xasiina ah buu galay dhufays iyo qalcad adag buu galay in laga dabagalo oo dhiiggiisii la daadiyo xoolihiisii la bannaysto waa xaraam wey waxayna ahayd dardaarankii u dambeeye ee nebiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankii u dambeeye nebiga ahayd alaa ina xaj ulwadaac war hooyaay ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada wa fii baladikum hada wa fii shahrikum hada war dhiigaggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdigiinnu waa xaraam sida beledkiinnan maka weeyaan bishiinan waa dilxija weeyaan iyo maalintiinan ashhurulxurum bay ahayd ta kale waa beledku waa maka maalintuna waa yowmu naxri weeyaan siday xaraam u tahay oo kale intaba xaaraam u yihiin sidaas iyagana xaraam u yihiin rawaahu muslimu وعn أbي macbd الmqdاd بن الأswdi radي الlه tacالى canه qaala wuxuu yidhi qultu waxaan iri lirasuuli الlahi salى الlه عlيه ali wsلم labada xadiiثa inoo soo socdaba waa laba qiso wey miqdaad ibn اlأswad radي الlahu tacalى canhu وarضاه muhaajiriintu ka mid ahaa ayaa nebiga u yimid salawaat الlah wasalaamu عaleyh meeshan waa saacaddii dagaalka lagu jiray waa saaxadii qitaalka goobtii dagaalka weeyaan dhinaca kale waa gaaladii dhinacanna waa islaamkii isagoo gaal ah ayuu wuxuu u soo baxay inuu islaamka dhammeeyo islaamkii bay taagan yihiin xabaddii baa dhacaysa seeftii baa laysku hayaa isagii oo sidaas ay tahay oo waaqaca lagu sugan yahay ayaad ka awood badisay seeftii baad korkiisa yeeshay hadduu kor fiiriyey seeftii baa korkiisa ah laa ilaaha ila allah buu yidhi maxaa kaala gudboon hebel iyo hebel iyo hebel ood garanaysayna waa ninka dilay wey xaaladda iyadaa gacantaada hoos hawsii wadin seeftaada dib u cesho maxaa yeele kelimad buu yidhi dhiiggiisa xaaraam ka dhigtay maxaa yeele waxa loola dagaalamaya maxay ahayd kelimadaasi ahayd hadduu kelimadii yahadeed ku dhawaaqay wixii intaa ka dambeeya ilahay baa kula xisaabtamaya adigu hawl kuu taalla maaha faraha ka qaad ha la dagaalamin وعن أbي macbd waxaa laga wariyey مqdad بن الأswd aha radي الlه tacalى canه qaala wuxuu yihi qultu waxaan iri lirasuuli الlahi salى الlah عalayh وalih وsلم ara'ayta bal iiga waran rasuulka allow iiga waran oo waxaad iga siisaa khabar rasuulka allow in laqiitu haddii aan la kulmo rajula nin min alkufaari gaaladii ka mid ah ninku islaam mahe waa gaal faاkhtatalnaa waa dirirnay aniga isaga anna islaamnimaan u diriraya isaguna gaalnimo u diriraya anigu ilaahay kelimadiisaan rabaa inay kor noqoto isagana kelimadii shaydaanku rabaa inay kor noqoto kelimadii ilaahay buu rabaa inuu hoosu dhigo labadeenna mid walbaba ka kale wuxuu bannaystay dhiiggiisii fakhtatalnaa waa dirirnay fa daraba wuxuu ku dhuftay seeftii ixdaa yadaya labadaydii gacmood midood bisayfi buu ku dhuftay fa daraba waa ku dhuftay ixdaa yadaya labadaydii gacmood midood bisayfi buu ku dhuftay faqaacahaa dhulkuu dhigay seeftiisii buu soo qaaday gacantaydii bidix maalan kaba soo qaad ayuu ku dhuftay gacantiibuu dhulka dhigay kaf waa go'day siday seeftu u af badanta isna uu xoog badan yahay uma laada minii kama yeeline intiina kuma falayoobine aniguna markaygii baan la fuulay falaada minii wuxuu igala wareegtay uma laada waa igala wareegtay aniga bishajaratin geed faqaala markuu arkay seeftaydii oo ka sare noqotay ayuu wuxuu igu yiri aslamtu lilaah hadda ninka gacantaydii dhiiggii baa ka daadanaya dhiiggii baa ka da'aya xanuunkii baa ahaya islaamniman un u adkaysanaya iliclaa'i kelimat waxaan oo la dirirayana ahayd isaguna gacantayda markuu goynaya gaal buu ahaa hadda markuu arkay inay seeftaydii ka kor noqotay oo geedkanna uu iga hoos galay anna ay tahay marka inaan bahashii ku dhufto ayuu wuxuu igu yidhi aslamtu lilaah ilaahay baan u hoggaansamay islaamnimaan la imid ilaahay baan isu dhiibay taasuu igu yidhi marka aaqtuluhu ya rasuul allah hadduu sidaa yidhi ma dilaa rasuulka allow bacda an qaalaha markuu yidhi dabadeed faqaala nebigu wuxuu yidhi laa taqtulhu ma ha dilin maxaa yeele sababtaad ula dagaalamaysay maxay ahayd sababtuu gacantaada u gooye maxay ahayd kelimada iyadaa inuu dhaho haddiiba ilaahay ka yeersiiye khawf iyo cabsi darteeda ama ilaahay uu ka yeersiiye iimaan darteeda adigu inaad la sii diriirta ma lihid faqultu waxaan idhi gacantii xanuunkeeda haya ma garanaysaa faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah qataca ninku waa gooyey ixdaa yadaya labadaydii gacmood midood buu gooyey uma qaala dalika arrinkanna waa yidhi bacdamaa qatacaha markuu gacantaydii gooye dabadeed buu yidhi hadalkanna wuxuu odhanayaa gacantaydii markuu gooye dabadeed faqaala nebigu wuxuu ku celiyey laa taqtulhu ha dilin maxaa yeeley haddaad disho ood sidaa dhiiggiisa ku bannaysatay isagoo islaam ah fain qataltahu haddaad dishid fainahu adiga bimansilatika booskiisaad dhacaysaa qabla an taqtulahu intaadan dilin ka hor fainahu isagu bimansilatika mansiladaadu ahaanayaa qabla an taqtulahu intaadan dilin ka hor adiga mansiladaadu maxayd intaadan dilin ka hor qof islaam oo diinta ilaahay difaacayaad ahayd wa inaka adiguna bimansilatihi isagaad u dabamaraysaa booskiisii qabla an yaquula intuunan dhihin kelimatahu kelimadiisii allatii kelimadaasu qaalaha uu yidhi booskiisu muxuu ahaa isaguna gaalnimay ahayd manaa kelimaduus kelimad sahlan ma ah laa ilaaha ila allah qofku hadduu yidhi wax sahlan maaha booskiisii baad dhacaysaa gaalnimada ahaa adiguna booskiisii booskaaguu dhacaya islaamnimadaa oo macnuhu qofka waa dishay isagoo islaam ah hmm. wey wmacnaa qowlihi uu yidhi nabigu anahu bimanzilatika ay waxaa loola jeedaa macsuumu dami dhiiggiisu mid la ilaaliyo weeyaan maxkuumun biislaamihi islaamnimadiisana la xukmiyey macnuhu waa maxay adigu booskaagii buu dhacayaa oo ah islaamka sidaad u tahay buu isna u yahay xaraama dami weyaan dhiiggiisu waa xaraam inaad taabato waa xaraam waa macsuum wey islaamnimadiisii baa la xugmiyey wamacnaa anaka bimansilatihi la yirina ay mubaax dami adigu booskiisaad dhacaysaana gaalnimo ma ahe waa mubaax dami dhiiggaagaa bannaan maxay ku bannaan yahay bilqisaas qof muslim qof dilay baa tah qisaas weeyaan liwaraatihi dadka isaga warasadiisii ahaa lowlaa anahu loolama jeeda laakiin inuu noqonayo bimansilatihi fi lkufr gaalnimo oad gaaloobaysaa lama laha laakiin macnuhu waa maxay qof muslima dhiiggiisii baad bannaysatay kelimada markuu yidhi dabadeed baad dishay qof islaamnimada soo galay baad dishay dhiiggaagaa bannaanaanaya oo dadkii isaga ehel iyo qaraabada u ahaa yaa laguu dhiibayaa inay ku dilaan ama ay markaa diye qaataan wallahu aclam wa can usaamata bna zaydin waxaa laga wariyey miqdaad بن alswad waa iska weydiinaya nebiga calayh salaatu wasalaam laakiin qisadii nafteediiba hadda qabsatayba usama bna zayd usama bna zayd radi allahu tacaala canhuma waa xiba bni xiba rasuuli illahi sala allah alay slam aabbihi iyo isagaba nebigaa jeclaa salawaatu اllah wasalaamu calayh aad iyo aad buu nebiga u jeclaa aabbihiina waa zayd ibnu he zayd ibn xaaria weeyaan waa mawla rasuuli illahi sala allahu alيh ali wasalam nebigaaba soo korsaday wiilkanna ummu aymanna way dhashay dhinac aabihiina waa usaama waa zayd weeyaan laba qofuu nebigu uu jecel yahay baa iska dhalay aad iyo aad buu nebiga u jeclaa marka xasanna intuu dhinac saaro xuseen intuunan iman weye isagana dhinaca kala saaro iyuu nebigu calayhi salaatu wasalaam labadiisa bawda kala saari jiray aad buu nebiga u jeclaa salawaatu wasalaamu calayh marka usaama bna zayd waa xib bni xiba rasuuli sala allahu caleh wasalam qisadana qabsatay marka usaama qisada qabsatay waxay ahayd wuxuu yidhi bacaanaa rasuulu اllahi salى اllah alay wslam nebiga allah diray ila alxuraqa min juhayna qabiiladii xuraqa la oran jiray ee ree juhayne ahaa waa laf yaroo xuraqa la yidhaahdo qabiilada weyne ree juhayne ka mid ah nebigaa diray calayhi salaatu wasalaam ciidanu isaga ku jiro nin dhalinyarana waa ahaa markuu nebigu dhimanaya usaama bna zayd toddobiyo toban sanuba jirayba marka goormay ahayd wakhtigaa waa ka horraysay wuxuu yidhi fasabaxna alqowm aroor horaanu galnay dadkiina loo diray calaa miyaahihim aroor biyahoodii aroor horaanu ku waaberisanay ceelashoodii iyo biyahoodii iyo baraagahoodii iyo wixii ay lahaayeen meelihii biyaha ahaa marka wuxuu yidhi waalxaqtu ana warajulun dagaal baanu ku qaadnay waalxaqtu waan haleelay ana aniga iyo warajulu min alansaari nin reer ansaar ka mida ah, rajulu minhum nin iyaga ka mid ah anigiyo nin reer ansaara ah waxaan isugu nimid nin qoladiina loo diray oo gaaladii ka mid ah waynala dagaalamayaan weliba ninkan isagaa waa nin aad u dagaalyahan u ahoo sida riwaayadaha kale ay tilmaameen wuxuu yidhi laa yatruku shaada walaa faada oo macnuhu yahay nin ciidamada islaamka ku dhex jiro iyo mid goonni u socda midna kama tegaynin ku allaaliya kuu raba inuu dilo waa dilaya dagaalyahan buu ahaa markaana gaaladii dhinaceedii ah reer ah marka ninkii isaga ahaa baanu isla aragnay anigii nin reer ansaar ah war ninkaa hebel iyo hebel iyo hebelba isagaa dilay aynu qabanno hala dilo isaga ninkii isaga ahaa marka waanu raadinay waxaanu ka ilhelnay isagoo sii jeeda seefahennii baanu kor u qaadnay markaasuu arkay laba seefa ku soo socota ninkii isaga ahaa marka waa wuxuu yidhi walaxiqtu waan haleelay ana aniga iyo warajulu min alansaari rajulu minhum nin iyaga ka mid ah falamaa khashaynaahum ninkii isaga ah markaanu hareennay seefaheennii ay ka dulmareen markay ka dulmaraan iftiinkii waa kor wey qoraxdii maxay noqonaysaa marka seeftii baa ka hoosaysa harkeedii baa ku dhacaya qaala wuxuu yidhi seefihii kor markuu u arkay labadii iftiinkoodii oo soo haya laa ilaaha ila allah allaahu akbar kelimadii yad ahayd buu ku dhawaaqay fakafa canhu alansaariy nicma arajul ansaarigii markii uu maqlay laa ilaaha ila allah gacantiisii dib uu ceshtay fa kafa canhu waxaa ka gacan haystay xaggiisii alansaariyi ninkii reer ansaareed gacantiisiibuu dib u ceshaday seeftiisiibuu dib u ceshaday wa acantuhu birumxii laakiin aniga ma yeelina wuxuu yidhi waطacantuhu waxaan markiiba ka dhex dusiyey birumxii warankaygii xataa qataltuhu ilaa aan dilay riwaayaddii kalena waxay odhanaysay seeftaydii ilaa aan kala gooyeyba isagoo idilba falama qadimna almadiinata magaalada madiine markaan nimid balaga dalika اnabiyu sal اllahu alيه waslm arrinkii baa nebiga gaaray oo loo sheegay faqaala lii nebigaa ii yimidoo wuxuu igu yidhi yaa usaama aqataltahu miyaa dishay bacdama qaala markuu yidhi dabadeed laa ilaaha ila اllah qultu waxaan idhi yaa rasuul allah isagoo isdifaacayo usaama bna zayd wuxuu yidhi waxaan idhi inama kaana arrinkaa isaga ah wuxuu u sameeyey mutacawidan ku magangalo dhab kama hayn islaamnimada rasuulka allow waa iska lahaa ninku wuu og yahay laa ilaha illa allah haddii qofku yidhaahdo gaalka in faraha laga qaadayo marka ninkani hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo markuu dilay ee uu arkay annagii oo ka dul noqonnay ayuu kelimadan iyadaa yidhi isagoo oo mutacawidan magangelaya kelimada faqaala nebiga eray buu u yidhi oo wuxuu yidhi aqataltahu miyaad dishay bacdama qaala markuu yidhi dabadeed laa ilaaha ila allah lafdigii kalena wuxuu ahaa hallaa shaqaqta qalbah maxaa qalbigiisa u dilaacin weysa inay dhab ka tahay inaysan ka ahayn u ogaan weyde haddii lama ogaan karo idan haddaba faraha ka qaad daahirkaasaana loo dirsaday annaga wallahu yatawala saraa'ir famaa zaala marka nebigu kamuunan zuulin yukariruhaa inuu ku celinayo aqataltahu bacdama qaala laa ilaaha ila allah aqataltahu bacdama qaala laa ilaaha ila allah arrintii waxay ku noqotay culays aanan yarayn oon sahlanayn usaama bna zayd laabtiisii qalbigiisii gubay usaama bna zayd gubay famaa zaala yukariruhaa nebiga kamuunan zuulin yukariruhaa inuu ku celcelinayo xataa tamanaytu buu yidhi usaama ilaa aaban jeclaystayba annii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm inaanan noqonin mid soo islaama maalintaa wixii ka horreeyeyba macnuu waa maxay wlslaamu yajubu maa qablah islaamnimadu waxay tirtirtaa wax allaale wixii ka horreeye marka haddaan maalintaas soo islaami lahaa ficilkan uu ii hormari lahaa khalaas islaamnimadaa tirtiri lahayd inaan wax laga soo tegey buu noqonayaa marka ninkaa markaan dilay dabadeed haddaan soo islaami lahaa taasaan tamaniyey buu yidhi muttafaqun calayh wa fii waxaa ku soo arooray qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi aqaala laa ilaaha ila allah wa qatalta wuxuu yidhi miyaa aqaala ma wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah adiguna wa qataltahu waa dishay miyaa qultu waxaan idhi yaa rasuul allah inamaa qaalahaa rasuulka allow eraygan waa yidhi kelimadaasi waa ku dhawaaqay khawfan min asilaax isagoo ka baqanayo hubkan seeftii iyo warankii iyo wixii o dhan markuu arkay ayuu ka baqday qaala nebigu wuxuu yidhi afalaa shaqaqta can qalbi maxaa u dilaacin weysay qalbigiisa xataa taclama ilaa aad ogaatid qaalaha inuu yidhi kelimadan si dhab ah am la inaysan dhabka ahaynba famaa zaala dabadeedna kamuunan zulin nebigu yukariruhaa inuu ku celcelinayo xataa tamanaytu ilaa aan jeclaystay anii aslamtu inaan anigoo islaamo yowmaidin maalintaa ficilkaa dabadeed inaan islaami lahaaba alxuraqa marka la yirina bidami lxaai xada oo la almuhmalati dhibic lahayn iyo wafatxi raa'i ra'da oo la kordhigo xuuraqaa la yidhaahdo batnu min juhayna waa laf ka mida qabiilka weyne juhayna la yidhaahdo alqabiilat almacruufa weeyaan wa qowluhu uu yirina mutacawidan ay waxa weeyaan mutacasiman waa isku dhowray oo isku ilaalinaya biha kelimada min alqatli in la dilu isaga ilaalinaya laa muctaqidan laha kelimadu ma rumaysnayn ee kelimadu waa isku dhowrayay weeyaan وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم بعث بعثا rasuulka عليه الصلاaة وسلام wuxuu diray ciidan oo min الmسلimiina ka mid ah waxaa loo diray إلى qوم min الmuشhriكiin qolo muشhrikiinta ka mida loo diray وأنهم labadii qolo muslimiintii iyo gaaladii muشhrikiinta ahaa ilتaqow dagaal bay ku kulmeen fakaana rajulu min almushrikiina qisadii baa la inoo faahfaahinaya oo xadiikii naftirkiisii weyaano jundub bni cabdilaah ayaa haddana inoo sheegaya wuxuu yidhi fakaana rajulun waxaa ka mid ahaa nin wuxuu ahaa min almushrikiina gaalada ka mida idaa shaaa hadduu doono an yaqsida inuu u qasday inuu dilo ilaa rajulin nin min almuslimiina ka mida qasada lahu waa u qasdayey oo faqatalahu waa dilayey nin gaalada ka mida wuxuu ahaa nin aad dagaalyahan u ah nin allaaliya ninkuu rabo muslimiinta ka mid a ah hadduu damca inuu dilo waa dilayay wa ana rajula min almuslimiina marka ninkaa muslimiinta ka mid ah hadduu ciidamada ku dhex jirayo hadduu gooni yahayba ninkaa isaga ah raganimo wuxuu ka gaaraya dagaalka waa soo baxayaa waa dagaalamaya ninkiibu u tegaya waa soo dilaya nin aad iyaa dagaalyahan buu ahaa wa ana rajula min almuslimiin nin muslimiintii ka mid ah ayaa qasada haflatah wuxuu u qasday oo raadiyey aflatahu isagoo halmansan oo macnuhu waa maxay isagoo hawl ku sii jeeda dagaalka ku sii jeeda ayuu raadsaday xaggii dambuu ka soo maray hadduu ka soo maray wa kunna nataxadau waxaanu ku sheekaysan jirnay ninka annahu inuu yahay usama bna zayd macnaha waana sida runta ah falama rafaca calayhi asayfu usama bna zayd markuu seeftiisii u kor qaaday qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah usaame laakiin kama daynina faqatalahu waa dilay fajaءa albashiiru ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kii bishaaraynayey baa yimid ilى rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka allu u yimid oo macnuhu waa maxay dagaalka markuu dhaco qof baa la diri jiray oo la dhihi jiray u sheeg rasuulka alle sidaasay wax u dhaceen sidaasay wax u dhaceen dagaalkii intaasa annagana nagaga dhimatay hebel iyo hebel iyo hebel intaasaanu dilnay sidaasaanu wax u helnay akhbaartii oo dhan baa loo dhiibayaa wuu baxayaa marka waa boostadii wey waa la dirayaa fajaءa albashiiru kii bishaaraynayay baa yimid ilى rasuuli اllahi salى اllahu alيh ali wasalam fasa'alahu nebiga waa weydiiyey oo ahbarahu ninkiina waa waramay xata ahbarahu ilaa warkii uu oga waramay waxaa ka mid ahaa khabara الrajuli kayfa sanac ninkii isaga ahaa iyo wuxuu sameeyey fadacaahu nebigu waa u yeeray usama bna zayd fasa'alahu waa weydiiyey faqaala nebigu wuxuu yidhi lima qatalta oo maxaa u dishay faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah awjaca fi lmuslimiin rasuulka alla muslimiinta waa xanuunjiyey ninka ninku nin sahlan ma ahayn muslimiinta waa xanuunjiyey waqatala wuxuu dilay fulanan wa fulanan wasamaa lahu nafaran koox buu magacaabay hebel iyo hebel iyo hebel nebigu garanayay ninkanaa la tegay rasuulka allow seeftiisuu ku tagsiiyey wa innii xamaltu calayhi aniguna ninkan isagaa waan ilaashaday isagoo sii jeedo oo dagan ayaan markaa la haleelay wey xamaltu calayhi seeftaydan ku xambaaray falama ra'a sayfa seeftaydii markay kor noqotay uu arkay qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah qaala rasul lahi sal ly slm wuxu yidhi aqatalta ma dishay markaa dabadeed qaala wuxuu yidhi nacam qaala nebigu wuxuu yidhi kayfa tasnacu maxaa ku samayn doontaa maalinta qiyaamaha bilaa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah maxaad ku samaynaysaa ida jaaءat hadday timaaddo yowma alqiyaamati waaba kula doodi doontaaba laa ilaaha ila allah waa kuu imanaysa adiga usaama waana kula doodaysa maxaa samayn doontaa talo ida jaaad hadday timaado ywma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fajacala laa yaziidu cala an yaquul fajacala wuxuu gudagelay nebigu laa yaziidu inuusan ka kordhinaynin erayga ah cala an yaquula inuu leeyahay kayfa tasnacu see samayn doontaa bilaa ilaaha ila allah ida jaaad hadday timaado ywma alqiyaama marka xadiiku qisadu siday u dhacday waad aragtaan oo waa usaama bna zayd oo muslimiintii ka mid ah ninkan reer xuraqa ah oo dhinacii mushrikiinta ka soo jeeda hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel saxaabadii ka mida laayey ayuu ilaale intuu ilaashaday isagoo dagan seeftiisii kor ugu qaaday markuu arkay seefta dhalaalkeedii buu laa ilaaha ila allah yidhi halkiibuu isnaqo ma soo celinna gacantiisii hoos ugu dhigay ilaa uu madaxa ka gooyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah maxaa ku samayn doontaa laa ilaha ila allah yowm alqiyaama marka waxaad suuradaysataa dadka muslimiinta maanta la dhammaynayo ban baa loo dhigayaa suuqii wixii joogay oo dhan bay la kacaysaa intaasoo muslimiinay la tegaysaa maaha gaalaha doogo mid salaadii subax soo tukaday baa ku jira mid ilaahay subxaana wa tacaala awliyadiisa oo ilaahay caabudayey baa ka mid ah dad masaakiin oo aan waxba galabsanin baa ka mid ah ummaddii oo dhan bay dhammaynaysaa qofka waxaa samaynayana wuxuu ictiqaadsan yahay inuu gaalo dhammeeye koodee gaal ah horta dembigas ayaa iska leh maalinta qiyaamahaase maxaa lagu samayn doonaa bilaa ilaaha ila allah ina usaam bna zayd halkan wuxuu taagan yahay layta aan maalintaas islaami laha ilaahayow hadday noqon lahayd un maalintaa maalintii islaamnimadayda oo alislaamu yajubu maa qablah waxaaso dhan layga tirtiri lahaa maalinta yaama maxaad ka samayn doontaa laa ilaaha ila allah aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah inahu bimanzilatika wa anta bimanzilati calacalkaasoo dhan baa u yaalay eedda marka qofkii qof muslima dilay maxaa u malaynaysaa marka dadka aahirkooda ha loo daayo laa ilaha ila allah haduu yidhi waa islaam saraa'irtooda ilaahay bay jirtaa annaga nooma taallo ilaahay baa la xisaabtamaya laa xawla walaa quwata illa billah shahaadada sii qiraa la leeyahy marka waa la dilaya وعن cabd اللahi بن cتبة بن mascuudi cabdالlahi بن mascuud baa adeer u ah ninkan oo walaalkii cutba بن mascuud baa dhalay qaala wuxuu yidhi samictu waa taabici weeye marka samictu cumar بن الkhaطaabi waxaan maqlay cumar بن khطاab oo radي الlahu tacalى canhu yaquulu dhahaya إna naasa kanuu yu'aakhaduuna bاlwaxyi fii cahdi rasuuli الlahi salى الlaه عليه وsلم wakhtigana waa wakhtigu cumar بن khطاab amiir الmuminiin ahaa cumar بن khطاab baa khudbaynaya dadkiibuu la hadlayaa wuxuu leeyahay waagii nebiga iyo hadda farqi baa noo dhexeeya maxaa yeele waagii nebiga nebigaa joogay calayhi salaatu wasalaam qofkii khaldama ama wax un ay ka khaldamaan waxyi baa lagu soo dejinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam min cindi allahi jala wacala waxyibaa laysku saxayey waxyibaa wax laysugu sheegi jiray jibriil baa la soo dirayey nebiga waa loo sheegi jiray salawaatu wasalaamu calayh laakiin maanta ma jirto arrintii oo macnuhu waa maxay haddaynan jirin laba mid weeyaan annagu daahirkaasaan fiirsanaynaa qofka salaaddii tukada ee annaga naga mid ah annagu naga mid yahay qofka daahirkiisii gaalnimo ay noqotona gaalnimaannu ku tirinaynaa waa wixii noo caddaada annaga qalbiga ma dilaacin karayno hoos uma daadegi karno korkan kore ayaanu leenahay hoosta hoosena ilaahay baa iskaloo daalacanaya macnuhu sidaas weeye ina naasan kaanuu dadii waxay ahaayeen yu'khaduuna kuwa lagu qabto bilwaxyi fii cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam khaladkooda waxaa lagu qaban jire oo lagu sixi jire oo lagu toosin jire oo lagu hagi jiray waxyiga nebiga calayh الsalaatu wasalaam waina alwaxya qad inqaطac hadda sowmaaha waxyigii waa go'ay wainamaa na'hudukum cumar wuxuu yidhi maanta annaga waxyina loo waxyoonaya ma jirtee wainamaa na'hudukum waanu idinku qabanaynaa alaana hadda bima dahara lana wixii idinooga kiinsoo muuqda daahirkiinna min acmaalikum acmaashiinna wixii acmaala aynu idinka aragnaanu idinku qabsanaynaa faman adhara lana khayran qofkii wanaag noo muujiya aamanaahu waa nabadgelinaynaa waqarabnaahu waa soo dhowaynaynaa walaysa lana min sariiratihi shayun annaga ma lihin buu leeyahay cumar min sariiratihi qalbigiisa waxa ahaday yasirtiisa shayun waxba kuma lihin annaga wax aanu ku leenahay maleh marka qoladan hadda dhehaysa laa ilaaha illaa dhe lagaa yeeli maayo gaal baa tahay cumar waa ka xog ogaalsanyihin iyaga waxii baa ku soo dega marka maxaa yeele qofka hadduu xitaa laa ilaaha illaa yidhaahdo oy dilaan inuu gaal dileen bay aaminsan yihiin marka cumar waa ka xog ogaalsan yihin wey macnuhu cumar wuxuu le annaga waxba ma ogi qofka wanaag noo muujiya wanaagaasaanu kula dhaqmaynaa daahirkiisaanu kula dhaqmaynaa walaysa lana min sariiratihi shayun annaga wax laabtiisii qalbigiisa ahaaday waxba kuma lihin allaahu yuxaasibuh ilaahay baa kula xisaabtamaya fii sariiratihi laabtiisa waxa ahaaday waman adhara lana suu qofkii xumaan noo muujiya lam na'manhu ma ammaangelinayno wlam nusadiqhu kamana rumaysanayno wain qaala haba yidhaahdo ina sariiratahu xasana laabtiisa iyo qalbigiisa waa wanaagsanta haba yidhaahdo gaalnimuu muujiyey soo maaha xumaan baanu ka aragnaya gaalnimo iyo kufri inuu ilaahay uusan rumaysnayn qalbigaygu laakiin iimaan baa ka buuxa ka yeeli mayno taasi ma yeelino maxaa yeele annagu noo muuqda ayaanu qaadanaynaa saasuu leeyahay cumar radi allahu tacaala canhu ardaa waana siduu nebigu ka bartay salawatu اllah wasalaamu caleyh waana adilada qur'aanka iyo sunnada siday ina barayaan rawaahu اlbukhaariyu wallahu subxaanah wa tacala aclam